adil baabulwaali hada kan baabulwaali madaxdii baabey waaligaas oo alla caadili cadaalad sameeyey qaala allahu tacaala ilahay may kakoolay in allaha tacaala ilahay yaamurhu ilahay ma amrey bilcadli garsoorow yamre walixsaani wa bilixsaani ixsaan sameeyo o dadka ixsaankan sameey taasa ilahay amre waqaala lahu tacaala ilahay may ka golay waqsidu waaqsidu garsoora in allaha ilahay yuxib huwa ilahay may jeliya almuqsidiin ahaan garsooreen iyo ilahay jeliya وعn abi hurayrata radi allahu taala canhu an nabiyi sala الlahu alayhi wasalam qaala nabiyuna may ka golay sabcatun todobo yudilo ma in hooseeyey hum sabcada allahu tacaala ilahay yan hooseeye fi dilihi fi dili carshihi carshilaahi alla carshishi hoosya yan hoose yawma maalin yan hoose laa dila hoos mawjudun mawjudun haan ilaa diloho ilaa dilo carshihi carshilaahi ilahi carshishii hoose ma hoos kalan jaraan maalintaasa ilahin hoose wa alawal imaamun imaam waa imaamkaas oo caadilon baabka meel kuwaafagamasaasa xadiis kula lahangnagi kaas yani waa ka imaamun imaam waa imaamkaas oo caadilon caadilaya ilahin hoose watani kan lama shaabun la dhalinyara wa shaabkaas oo nashaa huwa shaabka baarbaaray fi cibaadat illahi tacaala ilahay cibaadadiis dhadiya kabaarbaari kaasna ilahay yan hooseewa warajulun wathalitu kan sadad rajulun rajul wa rajulkaas oo galbu galbu rajuli rajulka galbisheedu mucallagun lihiday fi lmasaajidi masaajidi halkalkaheri galbishay masaajide jeelo cibaadadiisba masaajidkama meelkelan kutukadaanin ka cibaadaysadaan hadii binaanka jaro dhan masaajidla galbishay jirin kaasna ilahay yan hooseewa warajulaani lama rajul waay rajuleenkaas oo taxaaba isjeeladeen bilahi liajlilahi ala dartiisa iska isjeeladeen ijtamaca kulomeen caleyhi calaa xubilaahi ilahay jecelshay korsheyka kulomeen watafaraga shaltabeen caleyhi calaa maxabat illaahi ilaahay maxabadiis korsheyka shaltabeen lamadaas ilahay hoose wa warajulun kan afaraadmay warajulun rajul ya ilahay hoosey rajulkaasoo dacdun weertay rajul imraatun bilaame in weerti imraadaasoo daatu mansabin sharafan saaxibe wa jamaalin surudan saaxibe in weerti umaati waltaas oo kalen kuwertay reed faqaala rajul rajulka yari inian akaafu ananuma obsaday allaha taala ilahay ka obsaday eri kaasna ilahay ngooseewa kan sedaad warajulun waa kan yani waa kay kan shanaad rajulkaas oo yani waa kay tasadaka huwa rajulka sadaqeeyey bisadakatin sadaka sadaqeey faafaa huwa rajulki gariyay haa sadakadi gari hataa laa taclama ang ogaana gari shimaalu shimaal rajul rajulkaas diritisan ogaana ma walaagin ogaadaan tunfiku nabiyasun yamiin yamin rajul rajulka sugeed midibkis biyaasan korgabaanina sadagay oo sadagadiisaasan garisun ilaahay ngoosewa kan on yawtadolaadmay bo warajulun rajul waay rajulkaas oo dakara huwa rajulka usay allaha tacaala ilahay osi khaaliyan xaala kawni khaaliyan haal khaaliya ilahay osi fafaadab cinaahu cina rajuli rajulka lama isin dhoos jibameen kaasna ilahay ngoose waay mutafakun aleyh hadiskana mutafaq wa waan cabdillaahi bn camr bni caas radi allahu taala canhuma gaala cabdillaahi may kagoonay gaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulki may kagoolay ina almuqsidiina han cadaalo sameeyayaan cinda allahi tacaala ilahay agdis may kasugnaado doonaan calaa manaabira min baryaalo korsho kasugnaadeen manaabirtaas oo min nuurin nuure aladina kuwii waa yacdiluuna fi xukmihim xukunkooda cadaalo ka sameeyaan waahlihim wafi ahlihim eheliyaalkooda dhaadiyo cadaalo ka sameeyeen wama wafi maagi cadaalo ka sameeyeen waluyo tawaliye ina almuqsidiina han cadaalada sameeyayaan cinda allahi tacaala ilaahay agdis may kusugnaaday ana calaa manaabira mimbaryaali kusugnaaday wal sharatey mimbar oo sharaf leela kafedheesiye wa manaabirtaasoo weliba min nuurin nuur ku ahaadeen aladina kuwiya muxsidiin weri rasuulka sala allahu alay slam muxsidiinta maybu aladina kuwiy yacdiluuna cadaalo sameeyayan fi xukmihim xukmi ladina ladinka sugunsho dhahdiyo cadaalo ka sameeyayan wa ahlihim wa fi ahlihim yacdiluuna cadaalo sameeyayan fi ahlihim ehliyaalkooda dhahdiyo cadaalo ka sameeyayan wama wafi maagi cadaala ka sameeyeyan waluyo tawaliye waliyomamulayan yani cadaala ka sameeyen anasamoksadin e ilahi agdis may kasugnaado doonana minbaryaala oo nuure wa darjid yani ilahi agdis kiima lakalayin rawaamay uriyey waa deedka muslimun imaamu muslim yawri wuri wacan cawf ibni malikin radia allahu taala anhu gaala cawf may kagoolay sameetu dheegi rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha dheegiya golu rasuulka halka goola khiyaaru aimatikum imaamiyaalkin han akhiyaarte may bua aladina kuwii waay tuxibuna isin jeelin hum ladin wayuxibuna yoona jeelinkum isin sin jeelin watusaluna isin undoayasan aleyhim ladinkas korsho wayusaluna yoona do-aayayan calaykum korkin sin do-aayayan anasa imaamiyaalkin in kheer badan eri rasul washiraaru aimatikum imaamiyaalkin an in shar badan aladina kuwii waay tubkiluna isin indhirifaasan hum ladinka cadaalad sinkasame nareed isin indhirifaasan wayubkiluna yoona dhirifaayan kum isin sin dhirifaayan oo dadkin dalloho kuma korol yani madax langnada kormeeyo na idhaaya watalcanuna isin habaarasanti hodhay asishe tusaluna duaaha kisagna habaarwa watalcanuna habaarasan hum ladinkas wayalcanun yon yon habaarayan kum isinsan habaarayan qaala may kagola yani gulnaa un qaala cawf bnu malik may kagola gulnaa un meernay ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo afalaa nunaabidu mutuurano min almunaabadati istuuraw waymuwaajahatu bitaxadii afdirir i walgitaaliyalanajed yani wayhay maladegaalamaano afalaa nunaabidu maladegaalamaano hom aimadaas maladegaalamaano qaala nabiy naumay laa maya ma agaamu inti ba oogayaan fikum dhaadin asalaata salaad tukadaan la degaalanteen tawdada kum oo meelo ku dhaladaas laa maya ma agaamu welib rasuulka adkay lama tookita nagi laamaya la degaalanteen ma agaamu inti ma oogayaan fikum dhaadin asalaata salaad ogayan rawaa muslim o muslim iyo wacdeeskana weriyey qawluhu tusalluuna calayhim bimacnaa tadcuuna lahum do ayasan waay وan cوف بن malik رadi الlahu taala anhu gal cوf may ka golay samictu rasuul الlahi degi sala الlahu عlaه وasalam yaqul rasuulka halka goola adegi khiyaaru aimatikum imaamyaalkin han doorsho may bua aladina ani way tuxibuna isin jeelin hum ladin oo may wali cadaalisiin sameeyayan isin jeelin wayuxibuna yoona jeelo kum isin sinjeelu oo cadaalisiin sameeyano yani sinjeel watusaluna do-aayasan isin calayhim ala ladina ladinkas korshoon do-aayasan alayhim ala laima wayusaluna yoona do-aayan alayko yani wa kay وayusalوna ah, وatusalوna l وatusalوna ndoayasan isin عalayhim lahum yo lahaantood ndoayasan وayusalوna yoona doaayayan عalaykum lakum isin sin doaayayan hanasa imidin خayr badan وashiraaru aimatikum imaamiyaalkin han shar badan aladina kuwi waay tubkilوna isin ndirafatan hum ladinka umay wali cadaalsin samay waaye xuquugdi la hayta isin la haytan dambo dantin in balbo makashageeyayan an dhirifaasan wa hang madax ma eh, e yeeraasan dhirifaasan watubkiluna isin yani wayubkiluna yoona dhirifaayan kum isin siin dhirifaayan o dhibki isin dhirifkan kabtan ogin yoona siin dhirifaayan misjeelidin isin dambo mana watalcanuna habaarasan hum ladinkaasa habaarasan wayalcanuna yoon habaarayan kum isinsan habaarayan hanasa imaamyaalkan shar badan wa kala cawfun kulnaa meerna ya rasuul allahi afalanunaabidu mana degaalamaano hum aymidaas aimadaas oo shiraar aimati nagdeen ladegaalamaanasade qaala nabiy naumay kagoole laa maya maladegaalamaasang ma aqaamo unti boogean fikum daadin asalaata salaad tukadaaya laa maya maladegaalamaasang ma aqaamo unti boogean fikum daadin asalaata salaad unti boogean xadiiskuna muslima weliye rawahu musliman wa yani taasu reeb yani wa kay taas wa wa aslulmunaabadati huna an yanbuda kulu waaxidin cahdahu lilaakari mana araaci ahdu nusxi walkhayri wraciyatu yon cahdu daacati wlinsijaami saas oo kale isturaw mana lanki madaxagahay yani lanka raacag madaxag e dadki mang naseexayaw kheer man kala taliyaw kheer man weelaw lanka rayidka usuna imaamki macadiyaw kahorkooya usun munaabadada taasalansheed oo la degaalamo iyonay hadalka dong hadalshay la diido taaso afalaa nunaabiduma la degaalamaanhum aimadaas qaala lahu ali rasul qawluhu qawl nabiy tusaluna duayatan calayhim bimacnaa tadcuuna an duayatan lahum calaata bimacnaa nafcuay lahum lahum yakadikanto وan cyaal بن cmاr رadi الlahu taعala anhu qala cyaal may kagolay ka samictu dheegi rasuul الlah ya dheegi sala الlahu عlyه وasalam yaqul rasuulka halka golaw ya dheegi ahluلjanati halaatatn siduay du suldanin madaxnimo koon saaxibe muksidun cadaala sameeya muwafaqon yani xagga lawaafaji warajulun waay raximun naxariis badan raqiq lqalbi galbi shay nugul kilidi gurba qaraabo koon saaxibe wamuslimin kasta kala yani galbi shay nugul وacafifun ko dhoorsada dadan suaalan hada mutacafifun edun dhoorsada udu ciyaalin hadin ciyaalan saaxibe sadida sarherdinaade rasul samictu rasuulalahi dhegi sala lahu ala slam gol rasuulka halgoola ahluljanati jinadi helshe halaatatun siduwaay min ahliljanati may kumid aha halaatatun ha kumide duu suldaanin madaxnimo koon saaxib aya kumide duu suldaankaas oo yani hada markile ahluljanati dhon sadilay kakooban daymae yani cadada cadada ahi laa faaidata lilcadad cadada fa imaanaa xasada laa cadada laa xasra lilcadad nualare cadada xasra ma leh yani sed gofa kumide ahluljina saasagnigan ahluljanati jinad helse min ahliljana may kumidaha talatatun sediya kumide do suldanin maclushaahid baabka waafagawtan wa xadiskal waabamariba do suldanin madaxnimo kuon saaxibe do suldaankaas oo hadan muktidon cadaalad sameeya muwafaqun lilkayri kheer la waafajiyey tawfiq la waafaji kaasoo jinaad waay kalamaad warajulun wathani rajulun waay rajulkaas oo raxiimug badan raqiiqlqalbi galbishay nugul likuli di gurba qaraabo likuli di gurba qaraabo kon saaxibe kastan galbishay nugul wa muslimin likuli muslimin muslim kastan galbishay nugul kan sidaad wa taalisu cafifun ko dhoorsida waay mutacafifun hadina dhoorsida dhoorsida shay eedan daron hadina cafifun ko dhoorsida darwalan suaalan mutacafifun eedan dhoorsida weli baduu ciyaalin hadina xaajan saaxibe ciyaal badan qabo waan walnan haysan kaas waay masalan sawaama yuriyay muslim muslim yahu xadiis wari baabu wujubi daacati wulaati lamri amarka dadka maamulaayan cadiyawkooda waajibow sheeye ambaabey fi gayri macsiyatin macsi keyrtana kacdiya waajibat wa tacriimi daacatin daacati wulaati lamri amarkaani tawaliyaay cadiyawsho xaaragnimadeediy ambaabey fi lmacsiyati macsila kacdiya xaaragnimadiye baabu wujubi daacati wulaati lamri amarka dadki maamulaay waalin la jamiyay wulaad lakajami baabu wujubi daacati wulaati lamri amarka dadki oo tawaliyaay cabdiyawkooda waajibnimadeed yen babay fi gayri macsiyati macsi keerse laka cabdiya waajibnimadeed macsi wali bangayneb laka cabdiya waajibnimadiye i wa baabu taxriimi daacatin daacati wilati lamri amarka dadki tawaliya madaxyaalkaayen cabdiyawsho xaarangnimadeed imanta cabdiyawsha xaarangnimadas fi lmacsiyati laka cabdiya xaarangnimadeed wala yadasalayan waba macsiyayin malka cabdiya xaaram waynilaka cabdi ay laa daacata limakhluuqin fi macsiyati lkhalik jakose qal lahu tacaala ilahay may kagoole ya ayuha aladina aamanu kuwi alinabarmaayano adiicu adiya allaha tacaala ilahay adiya waabicu adiya arasula rasulka adiya wa ulilmri amarka hanitawaliyayo minkum isinsin kumid ana adiya wa ya ayuha aladina aamanu badana hoob ler aid manas yani madiniya kadegdi kada oo kale lere ya ayuha naas hoob badana maka oo kale kadegdi kada eran kankel maybua ya ayuha aladina aamanu hoob markaasoy nididaas oo ilaahay naadiya muminiinta naadiya hooblaaraga maylay lasugey wal amar e iyo wal lakoreeba lamadaas ay lasuge lare qaala lahu tacaala ilahay may ka golay ya ayuha aladina aamanu kuyanabrumaayano adicu abdiya allaha tacaala ilahay abdiya ilahay kudamboya wal ilahay weelisan ari weela walisinkureebin kureebsooma wa adiicu rasuula rasuulkana abdiya rasuulka ilahay hadirsanin abdiya walisusanfara fartoonada walisinkureeb kureebsooma wa uli lamri wa adiicu abdiya uli lamri walkaadafi amarka hanitawaliyay ulil oo minkum isinsiin kumide wa lanki oo madaxga aho waltawaliyaayo isinsiin kumidana cadiya war ilahi waliba macruufa ka adiya waan ibni cumar radi lahu taala anhum an nabiy sal lahu alayhi wasalam qaala nabiyo lao may kagolay cala lmari gof korshay may haday maragaas almuslimi asam dhigo korshay haasi wadaacato adiyo imaam ladiga axaba usajeeli wakariya usakaadaw ila an yu'mara huwa maragadi lafaro bimacsiyati lafarma fa ida umira huwa maragadi lamro bimacsiyati lafaro falaa samc dhego man sugnaani lah lilamir walaa daacata lah amirka markaas adiya male walaa usadafariba walhung e can ibni cumar radi allahu tacaala canhum an nabiy sala lahu alay salam qaala nabi naomay ka gore cala lmari kofka korshay haadi marigaaso almuslimi muslimi asamcu dheego iya korshay haadi a asamcu taas mubtada mugahay muakare cala lmari najaru majruur kabaru muqadamun waay boos ilka lagbe liana alkabar maxadu lfaa'ida cala lmari kof korshay haadi maragaaso almuslimi muslime asamcu dheego wadaacatu cadiyo ya korshe hatiwa fi mama dheegayo cadiyaw axaba huwa maragi jeeri wakariya huwa maragi kahadaw walan walisi jeerina kacadiye imaamka walisi kahadawn imaamka kacadiye laakin may laha reebi istifni rasuulka reebi ila an yu'mara huwa marago muslimka dilamarama bimacsiyatin ilahay kacasiyo shee dilamarama hadi taas la amarsade wal cadiye imaamki maya fa faida umira huwa marag hadi la amro bimacsiyatin ilahay kacaasiyo sheedil faro shay maasi sameyd badar imaamki markaasoy falaasan adheego mun sugnaan lah lilamiri amirki dheego mun sugnaan walaa daacata cadyawn mun sugnaan lah lilamiri a mal cadyaw markaas maasidaas samey sari mal weelaaw mutafakun aleyh hadiskuna mutafak anhu an ibni cumar radi allahu taala anhu qaala ibni cumar may ka golay kuna unhaani idaa waktigi baayacnaa una labalantugno rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha labalantug cala samci dheego wadaacati yani awadaacatikalbalantagno yaqul nabiyu sala allahu alayhi wasalam lana unmayningaraaye fima stadactum walisinga woodaan cala samci wadaaca lakin fima stadactum seraay walisinga woodansaneraay kuna unmayana ida baayacna hadil balantagno rasuulalahi sala allahu alayhi wasalam ilah rasulsela balantagno cala samci dheego imaamka adilshe rasulka adilshela dheego wadaacati adiyo rasulka amarshela adi hadi kana balantagno yaqul lmustafa sala allahu alayhi wasalam lana unmayningaraaye fi maadi ahy imaam ladigi kisi ahaadi balankan balankan isila galaasan o ala sami o daacati e eh. imaam ladigi ahaadi yani wa ki masal alcahdu alcahdu balanka may haaday ha imaam ladigi ahaadi istadactum isin awoodan san eraay rasulka wala isin awoodin istidaacadin e, e taasayka balantantan san eraay mutafaqun alayh hadisana mutafaq canhu can ibni cumar radi allahu taala canhuma qala qala ibna cumar may kagolay samitu dheegi rasuul allahi dheegi sala allahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka halkagolaw ya dheegi man khalaca lankisiigo yadan kalansiir min daacatin daaca hise kusiigo laqiya huwa man kaaso allaha taala ilahay lakulume yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaamati qiyaama maalinteed walaa xujata wala laa xujata lahu liman man in xujin lahaadaan waman maata lanki geeriyoodo walaysa fi cunugi cunugi man manka goortis manhaana baycatun balan inhaana geeriyoodo maata huwa man kaaso geeriyoode miitatan eyasku geeriyooshiya geeriyoode miitadaasoo jaahiliyatan lagna suhay rawaa muslim muslim iya waadisina wariyey وacanhu can ibni cmar radi alahu taala canhu qaala bna cmar may ka goolay samictu dheegi rasuulalahi dheegi sala lahu alayه wasalam yaqul rasuulka alka goola ya dheegi man khalaca lankisiibo yadan galansiib min daacatin daaca heshe kusiibo ay nazaca yadahu galanti siibo mina min adaaca fakaraja can daacati lamiri umana imaamka daacadisku baho taas kasiibo taas imaamkiba ma ogolay inu kusurumo imaamka la dagaalamo naga man khalaca lankisiibo yadan galansiib an min daacatin daaco oo imaam la adii lahayse galantisko kiibudo oo imaamki adii waayo langajele lagyahuwa mankaasoo mala kulumay allah taala ilahay la kulume yawma alqiyaamati fi yawm alqiyama walhala xujata lahu liman khalaca kan galanti siibe imaamka daahay adiyaw shay diidi xujon lahayna lahu liman mankaas xujon qabni yadhowti koyewa hadhowti qiyaama may insiibti hoob dher wal sheego malew cigaaba musewreed waman maata lankiyoonayo yani geeriyooda walaysa fi cunugi cunugima mankaas goortis anghaan baycatun balan anghaan imaamki taxtadis kubahi imaamki ba diidi madaxnimadis diidi kalkuu soo saasay geeriyood mata huwa mankaas way geeriyoode mitatan hayatu geeriyoosho mitadaasoo jaahiliyatan jaahili lang jaahiliinta may kadhamada jiraana bigayri bayca fawlihaayan walaasho jaahiliinta lang hukumay mala lang madaayo oy muslimiinta la dooraday taase malahayna fawli kusugnaaden taasa kadhimadaay ma kanna taas oo kale fawladaasa kadhimade mitatan jaahiliya kadhimade mahin yani islaamka dhanba kubahejeb ahaanba memana yani mitatan jahiliya jahiliyadaslikadhamadaayan oo yani bilaa imaamki walankaasay geeriyoode sun kawama yuri adilku muslimun muslim iya adilkuri wafi riwaayatin law li wafi riwaayatin law limuslim le insugnaati gaala nabiyna umay kagole waman mata lanki geeriyooda walhaal hua mankana mufaarikun faarugay liljamaacati jamaacada faarugi jamacat lmuslimiin ha faaruga imaamka korkoy fa inahu ina man kusiga geeriyoode mitatan hayatu geeriyooshe geeriyoode mitadaas oo jahiliyatan walmitatu bikasri lmim ya ficla waha masder onayo hayatu maro waay hayat yani wa kay masdarulheya leray masdarumaro iyo masdarulheylisalare masdarul yani wa kay maahay heyi waakan mitu ficla wakasood yani magmatalan gaala nabiyn o may gole wa magmatalan kageeriyoodo walaaluwa mankana mufaarigun faarugay liljamacati jamacada muslimiinta faarugay oo imaamki hoosisabah geeriyood fa inahu inaman man kusuge yani yamuutu huwa man kusuge geeriyoode mitatan hayatu geeriyooshe iyo geeriyoode jahiliyatan jahili lanasbay walmitatu bikasri mimi alafri waan anasin min toososhe lafri mita an anas ibn malik radi allahu taala anhu qala anas may ka gore qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may ka gore ismacu dheega imaamka hadilshay dheega waabicu waanacdiya imaamka hadilshay weela wainta wain istucmila caamil habalka dhika calaykum korkiin cabdon adoon ba caamilhasinkadik cabdigaas oo xabashiyn xabashi langisbay kaana ra'sahu ra'sa alcabdi adoon kasay madisayba lamida zabibatun xabad zabibe oo kale lamidaba madaarsinkadike rawama yuri xadiiska albukaariyo imaam lbukaariyo wuri waan anasin radi allahu tacaala canhu qaala anas may ka golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul sha may ka golay ismacuu dheega amiirka dheega ismacu dheegaha imaamka yani amiirka hadal shay dheega waabiicu waanadiya hadal shayna weela imaamka suge wain istucmila walaw istucmila caamil halsinkadika calaykum korki xabashiyon cabdun odon oo xabashiyon xabashi langasayba caamil halsinkadika yani dadka amir lanka amirakaweelaw badana may bashardaha amirkani lang oo xur e haal odon amir hanung malkaweelaw kalku mayle inglijeedad mayle kadikantaa lang oo hataa madaxnimada ninkalamaane madax lasinkadika yani waa kay dambooyalay oo odoon xabashi eh odoon xabashi mana odooman sidaas rasuulka samayshay ma jirtay odooman oo na odoomaysadaw oo aradan xabashi i midoo i meelo eh, la lakusheenayo midoo aho taase la odoomaysdaa jaro jarti oo la gadlaayo hela oo kale denkas kolm odoonku suge e darjimalan dhiibadaan waktigaas dimankaas odoon lankan yelra darjimalan dhiibadaan kolm odoon kastoy oo saase qaabkas leh oo isinka saasoon odoon xabashi aho weliba saase weliba eh, madishay hataa tintiskadkadoodano saas oo kale yani oo zabiib zabiib oo kale nkakadodnta madaxasngdika jeesanayboangalamaanabodamalaasngdika maadiminka dilro o doon dadkadon horey mana oo hata madishaysaasnkafsinidon oo madaxlakadik walka donboyele laakin tan hadi rasulka lajeedi sala allahu alayhi wasalam ay bu ahaa yani cabdun habashiyon odoon o odoon hurbon hayn mana odoon ho o ningalamaane amir lankuweeladaan hata hadi lakuweela kadik wayna isticmila gaayo mana maankuanadiko talaati hata hadi lakuweeloodan kudamboya mana maylayl adkaayahay gaayadaha amirkaasa kudamboya wain istocmilaha bacamil halka dike alaykum korkin cabdun abdigaaso xabashiyo xabashilanisba amilasa dike weli kaana rasahu rasalcabdi odoonkasay madishay bilamide eh, zabibatun xabad zabiib oo kale batintis lamide eh. kaas ba camil halsinka dike kudamboya yani lanqalilanki amilsinka dike kudamboya la gaayahan iyalan kudamboya laylanaamra sawama yuri xadiska albukaari an abi hurairata radi allahu taala anhu kala abu hurayr may kagolay kala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsi may kagolay alayka alayka ad korkamay haaday asamcu deego imaamka hadalshay deeg ay qawllamir ada deeg wadaacatu adiyo amarshaynaada dhis fi cusrika ureska fishay wa yusrika wa fi jusrika ureska fishay wafamanday waman dahi waman wamanshadika wa fi manshadika wakti faraaga iwa makrahika wa fi makrahika kaadowka iwa asaratin lagoona nagasha alayka korka lagoona nagaday antaas ko ini adib taasa korka e rasulka sala lahu alay slam lankasililahadla hadda abi hureyri khitaabka aleyka sililahadla laakin dadka dhon an yaal qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilaa rasulka may ka golay assamcu dheego samco yani wa kay amiirka goolshay ada dheegdo wa daacatu amarshay amiirka amarshay adiiriye alayka abi hureyra kor ka haati dadka dhon an yaal khitaab fi cusrika uleeska fiisha ada cadiido dheegdo hadii ulees jaro oo sideed falaasi danti imaamka kuwayto dhon ataacabileed wayusrika wafi yusrika fudeedka fi shay imaamka adi onayaw sidi adfadaasi kuelahayto dhong cadilay mana wamanshadika wafi manshadika faraxaw kaada fi shay miser oo mimiye manshad wafi manshadika fara wafi manshadika faraxaw kaada fi shay hadii ad faraxsanta sifadaasi dandigu eli dhonga tacdilay wamakrahika kahadaw ka fi shay hadii ad kahadaaso imaamka sifadaasi kuhayto dhong cadilay mana waataratin lgaab lagoona nagasha caleyka korkala lagoona nagaday atarad manaa walow uutira caleyka rajulun wa rajulkob lagoona nagdoy bicamalin min acmaali dawlati dawlada acmaaliya wal kumid eba lagoon nagdoy tunta taraa nafsaka axaga bidalika alcamal shakadaasoy oo madaxnimadaas adi indhalanaaysayd wal adilatab adi eedi kasinadilfado lankuhelin lahayne madax lankadhiko walayo aniba walaan galmaayo mayli insi waayo in erto cabdilaheliley mana wal adaxaganlahayse lankoolay lagoona nagdo imaamki imaamki madaxnimadii dadkoolay goonan siye ad walba makasiya maa cabdilay aduswadilay manasali وعlى aثrati lagona nagashahata cadilay وafi aثratin alayka asam ad alay hadi fi aثratin lagona nagasha alayka korkala lagona nagaday walxaqi adan lahaysilan korkala lagonisn oo lagona nagaydan wataka cadilay rawa muslim muslim iya adis wuri an cabdالlahi بn cmri رadi الlahu taala anهuma qala cabdالlahi بn cmr may ka goray kuna unamay anay maca rasuuli lahi sala الlahu عalيه وasalam ilahi rasul shay macaseljrni fi safarin safar fisekljrni fanazalna degnay manzila makana degoya degni famina unimo noomidaadi manga noomidaadi yuslix huwa manka wanaajiyay khibaahu khibaama manka kandiris wanaaji amina uni noomidaadi mana noomidaadi yantalilo yani waa kay masalan saas waay ay yani waa kay wamina may noomidaade manga noomidaadi wa yantalilo kogimaw ey yusaabigu dhagsamaw birami gimaw binabli gamon wanusaabi gamon lagimow ka dhagsamaw yantalilo kogimaw liwaay wamina manga noomidaadi wa manka si jajari jilay shay kasugnaadi id waktigaasa naadaa munaadi rasuul ilahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul sheekidis naadiyaya naadi asalaatu jaamicatun saka naadi faistamacnaa kulungnay ilaa rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul sheen kulungnay faqaala rasuulka may kagoolay inahu shaniye lam yakun nabiyun naba mahaan nabagaasoo gabliyan ortay haadi mahaan ilaa kaana may bahaaday xaqan xag may haaday aleyh ala nabiy naba korshay may xag ka haaday an yadulla huwa nabag ini tusiyo umata umata nabiy nabag umudis tusiyo calaa khayri ma shaykan khayr badan korshay tusiy yaclamu nabiy nabag humaaga ogi lahum lilummatin ogi wayundiran digohum umadun digi shara ma aladi shartisun kudigi yaclamu nabiy humaagogi lahum lilumatin ogi wa ina umatakum umudin haditan ay jucila walweli caafiyatuha caafiyat lummati umaduntan ay caafiyade may lwelay fi awaliha awalilumati mudo awalshe laweliyo mudo awalshe wayafale gadaalshe masiibii fara badan iyo walbadan ha arga doona wasayusiibu may asiibu doone aakirahaa aakir umati mudo aakirte balaaun bilaayi wa umuurun aramyaalo iye asiibi doonaan umuurtaasi balaadaas oo tunkirunaysin inkiraasan ha umuurtiyeede wataji may kooyi doonte fitanun fitniyaaliya kooyi doonto fitantaas oo yuraqiu nuglaayayo bacduha bacd lfitani bacdan bacdika nuglaaya wataji lfitnatu fitniya kooyaas fayaqulu lmu'minu mu'minki may kagoorey haadihi tan iyo muhlikati hilaagsamawkay haati tanga tii eh muhlikati tii hilaagas tan waay uma tankashifu hiya finadi fedmaas wataji lfitnatu fitna kalyakoyaas fayaqul lmuminu muminki may kagolay hadihi tanga hadihi tanga tanga may hayti tankuwarayku duruntasere yani faman axaba yari rasuulka sala allahu alayhi wasalam ay la dhahalgalnay fitnadaasay faman axaba lanki jeel an yuzaxzaxa huwa manka ini la dheereeyo can naari naarayse laku dheeray lanki jeel wayudkala lageliyo aljanata jina lageli jeel faltaatihin koytoy mankaas maniyatuhu maniyatu man mankaasay geeridis inkoytay walhaal huwa manka yumin rumaayaw bilaahi rumeeya walyawmi maalin yomkaas alaakhiri dembi rumaayaw geeridis inkoytoy walyati in la seedoy ila naasi dadkasintika aladigi in la seedoy yuxibu huwa maragi jeeri ayuta ini lang lakooyo ilayhi ila lmari wafka lang lakooyo jeeri waman baayac lanki labalantuma maxlu shaahidantua imaaman labalantuma faacdaas iyohu imaamki sabkata yadi yadi imaam manka galantis gorgortonkeeda siyo galanto geliyo watamrata galbi galbi mang manka galbi shay maraashaysiyo falyudic huwa mankaaso yacdiyayho amiir kaso yacdiyo in istabaa hadis awoodood fain jaa dikooyo aakharu kokari aakarkaaso yunaasic ludoodaho rajulkaas ludoodawa dikooy fadribu garaaca cunug alaakari kan kala goortis garaaca rawaama yuriy hadisu muslimun imaamu muslim ya wuriyo can cabdillaahi bn camrin radi allahu tacaala canhuma qaala cabdullaahi may ka goolay kuna unhaali maca rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka maasheehani fi safarin safartishay hani way safaran janifato ahay fanazalnaa degni manzilan makaano degow ya waay fa mina uni noomidhaadi manga noomidhaadi yuslixu wanaajiya hoob nelilidegi safarnay wa kibaaw kibaa man manka teendigis wanaagsadaa noomidhaadi wa mina unamay noomidhaadi manga noomidhaadi yantadilu kobdemaw ahay wa mina manga noomidhaadi yantadilu huwa manka kobdemaw wa mina unamay noomidhaadi manga noomidhaadi huwa manka bofi jasarihi jasari man manka waa kayhin jasharshay haadi fi jasarihi jilay shayhaadi mana jilay shayhaadi geelis duurshe meelo labari galaw mana id waktigaasa saasa kiilsanayniyo lanko tendidisa dhinsadaw nagadi lanko koba yani shiisha baradaw nagadi lankoona yani waa kay kasugnaadiyo id waktigaasa naadamay naadiyay munaadi rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulka kiidis naadiyaya naadi sailan haalka golaw asalaatu jaamicatan asalaatu lay asalaatu yani waa kay ahi asalaata uxdur xaamir asalaata salaata xaamir jaamicatan haalatati jamciyaas uxduru uxduru xaadira dadow asalaata adilko dhow salaada xaadira jaamicatan haalatati jamciyaas mismae mubtaday kabarelkweelo asalaatu salaadahe jaamicatun ti kulmiyaas aile lagodo lamadaba lamada shagalba jaran asalaata hor hoob kordhoosha jaamicatan xaalinagdaas kordhowaas asalaata uxduru xaadira asalaata xaadira jaamicatan aalati jamia misma e asalaatu mubtada wa jaamicatun kabar asalaatu salaade jaamicatun ti kulmiyaas wayl fajta lankaas asaas kanaadiye reed fajta macnaha kulugna ilaa rasuulillahi kulugni sala allahu alayhi wasalam faqala nabiyu naumay kagola inahu shaaniye lam yakun nabiyun naba mahaan nabagaasoo gabliyan hortay haadi mahaan ilaa kana may bahaaday xaqan xag may haaday aleyhi ala nabiy naba korshay may xag haaday an yadulla huwa nabag ini tusiyo umata umata nabiy naba umadis tusiyo calaa khayri ma shayka an khayr badan korshay tusiyo yaclamu nabiyu nabag ogaadaw hu maagas ogaadaw lahom lilumati mudung ogaadaw umadu wali kheere sun ogi nin sheega taasa xagka ewa wayundira huwa nabag digo hum umadun digya korshay eh shara ma shaykan shartisan dig yaclamu nabiyu nabag humaag ogaadaw lahum lilumati mudung ogaadaw inin dig sartaasinku digya korshay ewa wa ina umatakum umudin haadihi tan e jucila walweli caafiyat wa caafiyat lumati umudun tan e caafiyadie caafimaadka may liweelay fi awaliha awali ummati muddo awalshe liweeliyo muddo awalshe durumti hor alqarn lawal walqarn thani sadidi salaf saala lilahi saasa liweeliy gadaalkin reed khilaafa bilawday dhibadan ha bilaawday rasul waa sheegahay walan biine rasulku sheekuya dhii doonan wa gidaalshediano dad dareeran wasa yusiibu may asiibu doone aakhiraha wari rasul aakhir alummati umadaytan e aakhirsa may asiibu doone balaa-un bilaayiya asiibu doot wa umuurun aramiyaaliya asiibu doonan umurtasoo tunkiruna isin inkiraasan ha umuurtiyeede walaanse israasa wataji may kooyi doonta eray rasuulka sala allahu alayhi wasalam fitanum fidniyaaliya kooyi doon fitnatin fitan lakajami fitanum fidniyaaliya kooyi doonaa fitantaasoo yuraqigu nuglaayaw bacluha baclu lfitani fitantiyeede baclu kumide baclan nuglaayaw ootan fidnadan seen adag dasin latotookalee ku adag lay kooyase si fudeed nagdaas wataji lfitnatu fidniya kooyaas fayaqul mumin muminki meereylanki muminkaha haadii tanga muhdika ti tanga ihelaagas ti ihelaagastan waay ana tang makufakadaw seere uma tankashifu hiya fidnadeedahay tifeeda maas adin wataji adina may kalekooyase alfitnatu ziman hoobliro adina fidnado kalekooyas fayaqul muminu muminki may kagooley haadihi tanga haadihi tanga seere mana tanga may hayti tantis e haadi adkaayo mana inkirahay fidnada edin inkirahay markaasa ley tanga tanga yaley haadihi tanga haadihi tanga seere faman axaba kolkun fitan saaso ilahi yamlqiyaama sibta kudoronglaysi koyaswa faman axaba lanki jeel an yuzaxzaxa huwa manki nila fogaayo an naari naara kufogaayo qiyaama dilidero naara kufogaayo jeel wayudakala huwa manka lageliyo aljanata jina lageli jeel faltatin koytoy himankaasoy maniyatu maniyatuma manku siga geeridis inkoytoy ay mawtu mawtuma manka mootya hinkoyoy walhaal huwa mankana sifadan kasuganyasod yumin yani rumaayaw bilahi ala rumaysanyi walyaumi wabilyaumi yon rumaysanyi yomkaasoo laakiri dengua usoo imaan kamil e, yani aliman bilahi walyaumi alaakir kamilka eye hinkoytoyme geeridiis ay galnay fitanti ay dhaagalnay walyati yani hinseedo ila nnaasi dadkan la seedoy aladigi la seedo yuxib huwa yani shaksadi manka jeeli an yuta ini lan la seed ileh ilaa man manka lan la seedi jeeli wali adiib la seedi jeeli dadkan la jeeday ada nafta lakin badbaadiyo maalka lakin badbaadiyo iyo jelma adina dadka naftiyo i maalta in badbaadiy nasarjo badbaadiy waman baayac lankilibalantuma imaama baabka adi meelo kuwaafag reedanto waman baaca lanki labalantuma imaama imaam labalantuma imaam balan lagala baacdaas iyo hu imaamkisugahay safkata yadihi yadil imaami imaamka galantis balanshasiyo oo imaamkasay yani yani rumeeyo imaamki imaamkisugahay balan lagalo adik rumaysa na madaxnin ee saasero saasi bacdaasiyo hu manki imaamkisiyo sabkata yadi yadi man manka galantis gorgortansha siyo oo gala balan wa samrata galbi galbi man manka suga galbishay marayshay siyo oo imaamki sugahay raa falyu falyudic huwa manki yacdiyoy markooba lanki sugahay balan lagalay yacdiyoy mana hu imaamkaso yacdiyoy in istadaaca hadis awoodo fain ja hadi koyo aakaro imaamki kalaylalabalan tame muslimiinta long arintio meelantoosnahay hadi ko kale kooy fain ja adikoyo aakar gogalkoy aakarkaasoo yunaazich hua aakarka lijitima hu alawala ki ul imaamki ul lijitimaayo ladegaalima adikoy fadribu garaaca cunugal aakari kankale gadaalkakoy fadhugadka kaasay goortis garaaca rasul fadribu garaaca cunugal aakari kankale goortis garaaca rawaama yuri adku muslimun wali kolkan gariib e fasre musanid qawluhu qawl nabiy qawluhu qawl cabdillaahi bin cumar nayo qawl famina usilahay qawluhu qawl cabdillaahi cabdillaahi goolsi ama gawlu gawlu raawi raawi goolshay yantalilu ka gooli fa minaa man yantalilu ahay yani yusaabigu man yusaabigon o minaa mangan oo mide yusaabigu ragsamaawya kadhegam biramyi gamaw kadhar kadhagsamaw may lageme binabli gamun lagemaw wannushaabi gamun lagemaw sunad lay wa waljasharu jasharna bifatljiimi al akri walshini wabishini al akri shintaasol mucjamat lidhabiso hiya jashar may addawaabu daabiyaal wa alati dawaabtaas oo tarcaa daagas watabitu baryaas makaanaha makaana dawaabi dawaabteede boose baryaas wahiya jasartu maybua adawaabu daabiyaalwa alati dawaabtaas oo tarcaa hiya dawaabta daagas o makaanaha fi makaaniha boos iyo daagas hadana watabitu makaanaha boos ilay baryaas meel daagas ilay baryaas oo meel kal ilininghoyaan wagawluhu jasar yani golgursaas jilay jilaytiwa wagawluhu gawlu raawi raawo goolshay ama qawlu qawl nabiy a nabo goolshay sala lahu alayh wasalam yuraqibu nuglaayaw bacduha bacd lfitani baclan baclika nuglaayaw ka gooli e yusayiru ahaytiyaw yusayiru ahaytiyaw bacdigi bacdaha yani yusayiru huwa bacdigi ahaytiyay bacdaha bacd lfitani fitantakal baclishe raqiigan ti nugele kaweelew ey kafifan ti fudud ya kaweele binisbati licadimi ma licadami binisbati licdami ma aladigi winas daraadeed bacdahu bacd lfitnati fitnad bacdikeado fitnadan gadaalka kooyaso eedan winreed tireelin daymay sarasa geradkil adkayti taasba dhaantayda tan sa saras mana kan gadaalka kooyka eedan winreed ti horeba majaradaase si horba dhaamaytay mahay taase waan walka u aada kan hooblan filisarley ey kafifan yani wa kay saaso ay yusayir huwa bacligi may ahaytiye baclaha bacla alfitnati raqiigan kinugele ahaytiye ey kafifan ki fudeede fasir bacda fasir bacda tafsir wa licdami walankaikawne licadami licdami ma aladigi wiinantiisa daraadeed bacdahu bacda ma magasoy bacdi shihaadi ama bacdahu bacd alfitnati fitna bacdish bacdahu bad bacd albacli bacd bacli shihaadi bacdahu bacd albacli licdami ma aladigi wiinantiisa daraadeed iyo kafiifan kadike bacdahu bacd albacli bacligaas bacli shihaadi fasaanikan lama fitnada lamaado ed adad yuraigu taanag may nuglaayay alawala manakiyuli nuglaaye may tan lamaada edin adag si hore ba dhaantay maysere wakiila may lere macnaaw macna alqawli koolkan oo yuraigu e macnaashay maybu bu ah yushawiqu bacduha bacdigood bacduha bacdulfitnati fitnadii bacdisha may hiloogiriyey ilaa baclin bacdo kaleya hiloogsiye fitnadan oo gadaalka koyka adag reed si hor dhaanhaysha ban hilowastas barunaytay maysere mana yushawigu may hilowsiyey hilowgeliyey bacduhaa bacd lfitnati fitnadii bacdigeediye may hilowgeliye ilaa bacdin bacdi kala dadan hilowgeliye wa may wali bitaxsiiniha taxsiin lfitnati fitnadan tanga wanaageen i wa tashwiiliha tashwiil lfitnati fitnada yani ay wanaageeda lawayeen mana fitnadan oonay oo hordhaan hayti iya fudud yeedba wanaagsan hooblan firitiden ti hore ba fishilhaysa taasba wanaagsanaytee mana kol adig maingidoa ti hore ngidoa tangidale humar taas daraadiy mana ogila maylere macnaa macna lqawli golka macnaashinaybo yushawigu bacduha bacdulfitani fitantu bacdigeed iya hilowgeliye ilaa bacligan hilowgeliyo oosan hilowgeliye bitaxsiiniha taxsiin fitnati fitnadeede wanaajinteedi wa tashiiliha tashiil lfitnati fitnad wanaajinteeda daraadeed si horeba wanaag lang arag taswiil taswiil iyo taxsiin isku mid ay a wakiila may lere yushibihu may shibaheey bacduha bacdlfitani fitanta bacdigeed iyo baclan bacdi kala shibahew taas walka fasriyo labdigo waayo waan abi hunaydata abi hunayd lankoleeraha hunayda aushe wail ibni xujrin magaasheleraay wail bin xujr radialahu taala anu qaal wail may kagole sa'ala salamatu bnu yazid salamatu bnu yazid aljucfiy iyo suaal rasuul allahi suaali sala allahu alayhi wasalam faqala salamatu salama mere ya nabiy allahi ilahay nabishayo arayta akbirni in waran in aqaamat hadi gumto calayna korkaana gumto umaraa dad amirin e korkaana gumaano umaradaasoo yasalu su'aalayan naa unana su'aalayan xaqahum umaraa lumaraai na su'aalayan wayamnacu naa una noo reebayan xagana noo reebayan fama may tamuru anta ada malaasna unana amaraaso faacrad anabiy nabag jeesaday anhu an rajul kujeesaday uma sala huwa salama su'aalay huwa anabiya su'aali faqaala رasuل اللahi sala اللaهu علaه وasaلaم ilahi rasulsime gole ismacو dheega وadicu acdiya fainama inkalmahane عalayhim ala اlumaraai amirintaas korsho may haaday ma walaagi xumilo iyo lakun baari وaعalaykum isinna korkin may haaday ma walaagi xumiltum lasinkun baari wa lama kolkun wali wadiife igududoy kan kala ay fiirinay وعan abi hunaydata wail ibni xujrin radi الlahu taala anhu qala wail may ka gole sala salamatu bnu yazid salamatu bnu yazid ya suaali aljucfiy reer jucfa lang nisbeeye rasuul lahi wartadi sala lahu ala slam faqala salamatu mer ya nabiy lahi ilahi nabishayo arayta akbirni waram ina qaamat hadii gumto alayna in qaamat hadii gumto alayna korkaana umara damirin hadii korkaana guma uni amiilsingan eran yasaluna unana warsadaayan yasaluna na yahaysa wayamnacuna na sahayti kalku reed lamadi nunga liskedi raamid nuunti onayo afcalu kamsa nuunti tiye in noontong oo mafcuulka ho naahada fadi iyo lama mithl ama yani mithleenga kulomeen ida ijtamaca lmithlaani wa lama mithla kulomeen walaska draamireed udkima axaduhuma cala laakari yasaluna onan warsadaayan hadi kooyaan in qaamat hadi gumto areytan waram in qaamat caleyna korkaan umara hadi guman umaradaasoo yasaluna na yahaysa yasaluna suaalayan na onana suaalayan walaska sidi yasaluna onan warsadaayan xaqahum xaqa lumarayn warsadaayan وayمنacوna na وayمنacوna una noo reebayan حaقana حagana noo reebayano yo nabsana warsadaan adikoyan karam fama may taamuru an taadamrasna una amras رasul alah may na amras sameyan a qala النaبiy naomay faacrada faacrada النaبiy nabag jeesaday canhu can salamata salamagi suaalay kujeesadi uma sa'ala huwa salama suaalay huwa nabiya suaalay faqala salamatu salama may kago faqala rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulki may kaore ismacuu dheega amirki yani hadalshay dheega waadiicuu adiyaa amarkay adiya fa inama inkalmaane calayhim cala lumaraai amirinta korsho may haday ma walaagi xumido yalakun baari wacalaykum isina korkin may haday ma walaagi xumiltum lasinkun baari waayo yani lamadaba agin lankasbaagshay igududoy mana hadiskana saxi muslima weliye rawa muslima muslim ya hadis weli wacan cabdillaahi bin mascuudin radi allahu tacaala canhu qaala cabdillahi min gole qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulki may ka goley inama inkalmaane satakunu satujadu may lahelo doone bacdi ana bacdiga may lehna doone ha yani waa kay asaratun lagoona nagasho lagaar nagasho mana e yusar lxukaamu dadku xukaamte waa may dooray ana bacla agaaribihim waalihim wadawi calaaqaatihim calaa man huwa axaqu bilcamali dadkii xaakimiinta haya dadkii qaraabadi haay ehelsho iyo dadki hariir lahay saaxiib lahaayenla madaxnimada kuwelaan dadka kale walba masiyaayan mana hadii saas arag dan isaar lera kolka walagala haytay lanka kalaylisya inaha ina alqisata lamirka lamirkisi lere inaha ina alqisata qisada maybua satakunu satujadu may lahelo doone bacdi an bacdigay aharatun lugoono nagasho lagaar nagasha xuquuqo dadk dadka lahaayen lankukalasiya wa umuurun ha arago doonta ya lahelo doon umuurtaaso tunkiruna isin inkiraasan ha umuurta saalu asaabti meren ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo kayfa sideebaka amuru anta ad amraas man say aram amraas adraka heleelaw mina un haalnomiday dalika alwakta waktigaas reelaas amraas qala nabiy naomay goray tuaduna gududaasan alxaq aladi agi alaykum korkin aadi watasaluna allaha ilahay suaalasan aladiga suaalasan lakum isin lasin xagewa mutafaqun caleyh yani maray rasuulka sala allahu alayhi wasalam inaha ina alkisata satakunu satujadu bacdi asarati lagaar nagashiya lehelo doon umurun lehelo doon umursato tunkiluna inkiraasan umur kaalo saati melan ya rasuulallah kayfa sideebadka amuru anta ad amalaas man amalaas adraka huwa man kalelay mina un hal nomiday dalika alwakta heleli qala nabiy naumay kagolay tumin rumaayat bilahi yani atuaduna gududaasan alaq aa gududaasan aladi aggaas o istakara sugnaaday alaykum korkin kusugnaaday watasaluna isin agya adiyo asamcu wadaacalinlijede taasa gududaasan watasaluna suaalasan allaha taala ilahay warsadaasan aladi agi istakara lakum si sugnaadin ilahay warsadaasan mutafaqun aleyh waan abi hurairata radi allahu taala anhu al abi hurayr may golay qaala rasuul lahi sala lahu alay wasalam ilahay rasulka may golay man ofal qofki adaaca huwa mankadiyo niyaniadi fakad hakigi dabhaan adaaca huwa manka masema allaha taala ilahi acabdi waman ofal ofki asaa huwa manka asiyoniyani asiyon fakad asaa huwa manka asi allaha taala kaasi waman ofal ofki yudic huwa manka adiyo alamir adiyon fakad adaaca huwa manka adiyoniyani adi waman ofal ofki asi huwa manka asiyon amira kaasiyon fakad asaa huwa manka asiyoniyani asiwa وan iبni cabاsin رadi الlahu taala anهum ana rasuul الlahi sala الlahu عlaه وsalam qala rasulka may kaoray man kariha lanki kahado min amiri amiri man manka amir shay shay anka kahado falyasbir sabray mayoli fa inahu shaniye man faraja lankibamina suldaani suldaanka sheshada angadirashada saakado bebersha kuba mata wa manka geeriyooday miitatan heesu geeriyoosha jahiliyatan jahili langisbeeya geeriyooday mutafakun caleyh ay man kariha lanki kaabo min amir amiri man manka amir sheeshe sheean sheeka kaab falyasbir wa mankaas hisawroy may weli fa inahu shaniye man kofal kofki kharaja huwa manka bo min asuldaani madaxdi she kuba shibran jadra shibrin saakado bebersha ashibru may lerey ma bayna alkinsar waalibham faryaroysuntangsuukuntindhehe ya saakado lele saakado oka lankikuba walyar kubaha le imaamka hostis lanki walyar kubaho oo imaamka taxtidis kubaho diida imaamka markay maatawa mankaaso geeriyooda mitatan hayatu geeriyoosha ahi mitadaaso jahiliyatan jahili lannisba geeriyooda wa ay yani wa kay waan abi bakrata radi allahu taala anu qaal abubakr namay gole samictu rasuulallah dheg yakul rasulka algola dheg man ahana lanki daraawo alsuqdaana magacaga daraawo ahana lahu ilahay yani dulaayehu mankaasa dulaaye waay man gofal gofki ahana huwa manka daraawo asuldaana lanka madaxga iyaso daraawo ahana lahu ilahay na ihaaniye human kusuga ilahay ihaaniye waayrawama yula ades atirmidi waqaala may ka goray tirmidi xadisun ada xadisun wa xadiskaas wasan wafi lbaabi baabu wafi lbaabi baabkan fisa may kasugnaaday baab may ka jarnay baabu wujubi daacati wulaati umuria ka jarnay baabkan adis axaadis wa kasugnaaden axaadis kaso kasiratun far badan axaadis kaso fi saxiih saxiih fisa kasugnaatogad sabaga bacduha bacd ladis saxiih manaa bukaari atis kiyaalanga ka jaran وقad sabga bacdha bacdاlxadيث adisas bacdha bacdاlaxaadiثi وaqad sabga bacdha bacdاlaxaadiث axaadiistas bacdigood dhageen fi abwaabin baabyaalo dhahdi oo ka dhageen waay baabunahyi hadakan baabunahyi reebo yan baabay can su'aali limaarati madaxnimo su-aalow shalareed waاktiyaari tarki wilaayaati wilaayaalo kutawafke kutawafkeeda la doorado ilaa lam yatacayan hadin aanowne aleyh shaksi korshe aanowne o tagar yani waa kay tadac werna xaajatun ileyh ilaa ma manka shaksa antikaynin werne baabu nahyi reebo yan baabey can suaali limaarati madaxnimo suaalowsila reeb madax laidhiko jaralina saraaxo madaxnimadaasay suaalowsila reeb yan baabey may wela gofka suaalahay madaxnimada suaalaw badana may ban suaaleyhim ahay addunya iwal taas oo kale wala ladiidan reestaas xuquuq muslimiinta dhan lahayn alkireeda isticmaalo lagoona nagato sifadaas nakatasarufto walifadaas male ante kuwedhato kakasbato taasa ladiide mana yani waa kay baabu nahyi reebo yan baabey can suaali limaarati madaxnimo suaalowsila isku reeb waاktiyaari tarki lwilaayaati baabu اktiyaari tarki lwilaayaati wilaayayaala kutabawkeeda la dooradiyen baabey madaxyaala wilaayi mana wilaayayaala kutabawkeeda la dooro madaxnimo dhomba kutabawsha la dooro taasaan baabey amew ida lam yatacayan hadin enone ida lam yatacayan amru wilaayati wa ida lam yatacayan amru wilaayati wilaayada amarki adin enone aleyhi ala shaksin shakso korsheenka enone o tada ida lam tada adin weerne xaajatun baahada dadan kuwerne ileyhi ilaa amri wilaayati wilaayada amarteeda xaaja dadan in kuwerneedo inaad kutabto fayle haba xaaje jarne sabkinkaanawne kan kalen galma jarne qaala allahu taala ilahay may kagolay tilka taas addaaru daare daartaas walaakhiratu demb najcal weelan ha daarteede liladina an welaner ilahy haaniyan weelan laa yuriduna anfadaan culuwan sareen fi larli arad hadiya kasarayan anfadaan walaa fasaadan anfadaan walcaaqibatu iribsoodugna lilmutaqiina mutaqiinti an sugnaati qaala allahu taala ilahay may kagolay tilka taas ay dorena marnay hiya daaru daartaso alaakhiratu demb najcalu weelan ha daartas liladina laa yuriduna culuwan culuwan may kumide kalku madaxnimadaas oo kale walaasoy jagi jagi i madaxnimo i markole inte gobdaas madax gobdaas iyo lamada gob bay okunto mako walay madaxnagoy walaas u weydiyaan culuwan fi lardi dhom bal ilahay daacadiis iyo cibaadada i wali kheer lasuubi fadisadi o len widaaya hanasajanan weelaneer ilahay walaa fasaadan nan doonaan walcaaqibatu iribsoobogna lilmutaqiina mutaqiinta yan sugnaati wa caaqiba faylan iribsongo ma in sugnaatay mutaqiinta ser ilahay waan abi sacdin abi sacd kunidislankilaray magaashay cabdiraحman bin samurata radi allahu taala anhu qala cabdiraحman may ka goray qala rasuul lahi sala lahu alay slam liyan may ngara ya cabdالرaحman bin samra cabdiraحman bin samro laa taslan suaalo alimaarata madaxniman suaaloy may wali fa inaka in ucdita dilkasiyoha imaaradiyeeda can gayri masalatin suaal lang hadilkasi ucinta walkin kaalmay alayha cala imaarati lakin kaalmay wain ucdita tilkasiyoha imaarad an masalatin bacda masalati lkasiyo wakilta walkin wakalada ilayha ila imaarati waida xalafta hadeeda dhaarato ala yamiinin dhaarsi korshe ka dhaarato fareyta aragdo ayra ayr alyamiin yamiintaas keyrkeeda khayran ini khayr badanta minha min alyamiin ku khayr badanta ad aragdo faati likoy aladigi likoy aladigi khayrun khayr badan wakafir kafaar gudoy can yamiinika kaartay shirku kafaar gudoy mutafaqun caleyh wacan abi saciidin magaashi cabdiramaan bin samra radialahu taala anhu qala cabdiraman may ka goray qaala rasuul lahi sala lahu ala slam lian may ngara ya cabdiraحman binu samura cabdiraحman binu samuro laa tasalan warsasel imaarata madaanima may wali fa inaka adin ordita dilkasi ha imaaro can gayri masalatin suaal laan hadilkasi ucinta walkin kaalmay alayha ala lmasalati alayha ala limaarati madaanimadaas walkin kaalma ilahay sheelkin kaalmayo laakin wayn ordita dilkasiyo ha imaaradi can masalatin bacda masalatin suaal bacdisha istiraxday isbandhigday saasa kiisi ma mukirta walkin wakadada ilahiya ila limaarati waida xalafta hadi ad dhaarato calaa yamiini dhaar korshe ka dhaarat farayayta aragdoo ayraha ayr alyamiin yamiintaas keyrte ayran ini keyr badanta aragdo min amri alyamin ku keyr badanta aragdoon faati lukoy aladigi lukoy huwa aladigi kayrun keyr badan wakafir kafaargudoy an yamiini ka dhaartay se ku kafaargudoy mutafakun aleyh adeskana mutafak waan abi darin radi allahu taala canhu qaala abu dar may ka goolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam li an may ngaray ya aba darin aba daro ini an ara aragay kaadi ka arage laciifan halat waini an uxibu jeelila kadi kin jeela ma walaga kin jeela uxibu ani jeelili nafsi naftay la jeela laa ta'marana amir iningnaga nagatoy ala tinaini lama korsho amir iningnaga nagatoy walaa tawalayana anta walidoy maala yatimin ogon maalshin anta walidoy wa sawama yureey adeska muslimon madaxnimadiya lasku reebahay su-aaliya iyo ne weydiywse lakutabo fayleliley e mana وan abi darin radi alahu taala al abu dar may kagole gala rasuul lahi sala lahu ala sl liamangale ya aba darin abadaro ini an ara aragay kaadi ka arage daciifan haala kawnika daciifan haalata daciif yani daciifata ka arage ulan galbishay nugilo daciifaswatu wa ini an uxibu may jeela lakaada may kin jeela ma walaadi uxibu ana jeela linafsi naftatida lijeela rasul wali naftatida lijeela kilijeelo dadkulongana laadala laa tamarana anta imaam ining naga toy amir ining naga toy calaa sanayni walbalan hata isku dhaaf lama qof amir ining naga toy rasul walaa tawalayana antawalidoy mala yatimin ogong maalsin antawalidoy a hawaama yura adidka muslimun waanhu an abi hurayraa radi alahu anhu al abi hurayra may golay gulsan mare ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisiyo ama tastacmilu antaada caamil makadhikaasonia caamil mi dhikaaso fadaraba nabiy nabo garaaci biyadi galantiisa calaa mankimi garabkay ka garaaci uma qaala nabiy aba darin inaka ada daciifun at wainaha ina alimaratana amanatun amano wainaha ina alimaarata madaxnimada yawma alqiyaamati qiyaama maalinteed khisyun dulli iwa nadaamatun shila iyo haado doonto ilaa man maahin akada gaadohaa imaarada biaqi aq imaarati kagaadoma waadaa gududo aladigi gudud aleyh aladi ladi ahay waadaa gududo alayhi ala shai shai korshay aladigi aleyh ala shai hadi yani fiha fi imaarati hadi gududomahin rawa muslim muslim adidkan wuriye wacanhu an abi darin la qaal abu dar ultumer ya rasuul lah ilahi rasuulkiisiyo alaa tastacmilu antaada caamil makalikaaso alaa tajcaluni caamilan wa caamil miy weelasanin dadkaba madax lay meelay saarahanin caamil i godoomi walmi dhikaaso falaraba nabiy nabo garaaci biyadi yadi nabiy alaa mankibi larba maxabatin alere mana garaaco oo jecel jar mana goskooda jeeli marnima markasula leera ok adoo gosolaas leeraas mana laakin hoob adoo abuusunta wajiga abuusunya siid may may haysada kaleey laakin hoob gosolaas sida bert mana larba maxabi lere tonguinayne walaa kafifa sida le laakin lanko markas gosolo bahawaajiye sidaay bukuska kaasmeka kaas mielban jeedi laakin yani wa kay masala mayba larbugo oo may jare larbo maxaba eh lankasagaleeraayo taabad o masala falaraba biyadihi falaraba biyadihi falaraba nabiyu nabo garaaci biyadihi aclaamankiidi garabkay jug oosi marba maxabu aha uma qaala nabiy na may ka golay ya aba darin aba darow inaka ad laciifun laciifun yat laciif lqalbi yatwa wa inaka ad amanat wa inaha ina alimaarata madaxnimada adada i weel adagatana amanatun amano wal adalki aaminay hadhowti amaanadaas gudatulafadaw wayna ina alimaarata madaxnimad yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama qiyaama maalinteeda khizyun dullo iya nagdaas wanadaamatun shilaaya nagdaas may madax nagas iya nagdaas adhowti qiyaamua ilaa may lahareebi ilaa mang maahin akada gaado ha imaarad gaado bixaqi haqi limaarati madaxnimadaas abshaka gaado ma waadaa gududo aladigi gudud caleyhi cala shaki shaso korshay haadi fiha fi imaarati madaxnimada dhahdiya korshay wali haadi gudud ma lankaas ma lanka kal khatara kusuganyiwa rawa muslim muslim ya wacdis wuriye an abi hurayraa radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu alayه wasalam qaala rasuulka may kagoolay inakum isin sataxrisuna dadaalasan ala limaarati madaxnimo korshe ka dadaalasan a wasatakunu hiya imaaradu may nagdo doonta qiyaama dili deer nidaamatan shilaahiya nagdo doonta yawma alqiyamati fi yawma alqiyama rawa may wuriye wadiska albukaariyo imaam albukaariya wuri ay baabu xati suldaani madax ka booriyow sheyan baabey walgaali gaalo wa gayrima lamadaas keyrso min gulat lumuur ye ala itikaadi wasiiri wasiir samaysdoshina kabooriya wasiirkaas oo saalixin soobon wa tacdirihim tacdiir lmadkuuriin han adilhasheeg indigowkoodi ambaabey min guranaai suui widaayaalo oo hon lahariisadaayan lisku dig walqabuli abalaw minhu min guranaai suui ku abalaayan landig baabu xasi suldaani madaxdi booriyo shey ambaabey walgaadi baabu xasi lqaadi qaaligi booriyo shey ambaabey wagayrima baabu xaqi ayrihima ayri suldaani walgaadi suldaankii gaalaga eyrsho oo min wulaati lumuuri amaryaalahan itawaliyaayen e booriyawkoodiyan baabay yoodhon maylka booriye cala itikaadi waziirin waziir kaalmaya koyon kaalmayaw waziir samayswshilka booriya hoos roog waziirkaas oo saalixin suban watacdiirin haddana baabu tacdiiri megaal baabu tacdiirin tacdiiri lmadkuuriina min asuldaani walgaali walgayri min wulaati lumuur kuli wa baabu tacdirin tacdir madkurin haniadla sheegi indigowkoodi an baabay oo may lunkudige min guranai sui widaayaalo oo hon lunkudigow mana dadkisin wasiirka waadhidaasan lan qarin eho saaxib eho eh waan hon ay nagnay darinin gurana lakajami karimin kurama oo kal fakilin bukala oo kal gama tafsir ay watacdirin baabu tacdirin tacdirin madkurin han hadla sheegi suldaanki gaalagi indigowkoodi an baabay min guranai sui widaayaalo oo hon dhahadisidaayan lunkudig i ambaabay walqabuli wa min alqabuli akbalo lunkudig minhum min guranaa su wal ku akbalayan madaha lunkudig taas ambaabay melunga dadkridayan guranaa qala lahu taala ilahay may kagoleela kila uwidaayaala yawma idin qiyaamo maalinteed hadilideed bacduhum bacdigood libacdin bacdi kal caduwin odowyen haade ila lmutakiina odown isnagdaanama sariyala widaay hadii widaay oo widaay hun aakhira adi inka lahayt adi inka lahayt dhiyaasmana wal odowa nagdaaya adi dhiftin injsasayesra laakin haan mutakiinta hanasay oo ilahay koobsadayo hanasay mis yani wa kay odow misnagdayan alakila jamcu khalilin akila laka jamci khalilin wahuwa almaxbub safiyu lanka edin jeli oo saafaga e widaaynimada kaasa khaliil leray alakhila widaayaala bacduhum bacdigoodi yawma maalintaas yaame bacdum bacdigoodi libacdin bacdi kaliya caduwn odow haade wa widaayaalka iyo adunye fisqi iyo bidaayi ka saaxibeen akira yani maynus nagdayan adog ila lmutakiin ahan ilahay koobsadayan maayo anas adog maynus nagdayan ad ilahi waan abi saciidin waabi hurayrata radi allahu taala canhuma ana rasuul lahi sala lahu alayه wasalam qala rasulka may ka gol ma bacta lahu ilahi mabin min nabiyin nabiyan mabin wala staklafa alama kalif wala min khalifatin kalifatan kalifna kalif a ila kanat lahu lilkalifati kalif kasoy mayn sugnaaden bidagan bidanatani lama widaay hoosad bidanatun widaay hoosado taamuru ma imraase hu nabag ya imraase bilmacruuf yunaaga faras watakfid bugooriyaase hu nabag ya kagooriyaase yani mis hu khaliifka ya kagooriyaase yani waa kay masala alayhi ala lkhayri alayhi ala lmacruuf ya kagooriyaas watamuru wabidanatu ilahi hosadano taamuru amraase hu khaliifka amraase bishari amraas wataxudlu kagooriyaas hu khaliifka alayhi ala shar walmacsuumu kana la dhoori man waay xasama allahu ilahay dhooriday la ilahay dhooriya dhoorsin rawa lbuhaari waan abi saciidin waabi hurayrata kilaahuma radi allahu taala anhum ana rasuula lahi sala allahu alay wasalam qala rasulka may kagole ma bacth allahu ala maabina min nabiyin nabiyan nama maabin wala staklafa ilahi makalif walna min khalifatin kalifatan kalif ilahi makalif wal ila kanat lah lil nabiyi nabagaas may sugnaadeen bidanatani lama widaay hoosadiyan sugnaadeen wa lama bidano may larey alwaliy wsafiy aladi yadalicu ala bawatin lumuuri umuurta hoosa lanka sirta sheegdaaso hoosa yani bidaanka nikaas kaasa widaay hoosaa gare mana ila kana lah lilkalifati man sugnaadayana bidanatan lilamwidaay hosad bidanatn bidanado taamur ma imraas hu kalifki bilmacruf yonaga faras wataxulu hiya bidanadi kudooriyaasu kalifki aleyh ala lmacruf wa bidanatn widaay hosadona taamur amraas hu kalifki bishariya faras wataxulu hiya bidanadi gooriyaas hu kalifki aleyh ala shari walmacsumu kanaga dhoorin man waay casama allaha taala ilahay doorey casama allahu ilahay doori rawahu lbuaariy buaariya wadilka nuuriyey kolma maylinamarahaye bidaanad oo macruufda faraasda tugoriyaas taasay hal widaahilka wadhawey mana tan shartaal ku dheeraday waan caiشhata radi alahu taala canha qaala may ka golay caish qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsa mer ida araada lah ilahay hadi la doono bilamiri amir doono khayra la doon jacl allahu ilahi lahu lilamiri wazira sibkim wazirun low e ilahi wele in nasiya huwa amirka hadii hilmaamo dakara huwa yani wazirka sugahay yani xasuusiya huwa amirka ahi waindakar hadii asusubo an huwa wasiirkan kaalmay huwa amir waida araad allahu ilahi dili doono bi bilamiri ayra dalika sharlo doonon jacl allahu ilahi wele lah lilamiri wasiira suhi wasiir oo hun ya ilahi welewa in nasiya huwa amirka hadii hilmaamo lam yudakir huwa wasiirki ngasusiyan huwa amirki wain dakara huwa amirka hadii asusubo lam yucin huwa wasiirki nin kaalmayan huwa amirki sawama yura waadilka abu daud bisnaadin akuri sanadkaaso jayidin ala shardi muslim muslim shardishay kuri muslim shardishay manaa rijaalu muslim iyo sanadkay kasoo odaayan caiشhata رadi aلlahu taعala canha galad caiشha may ka golay gala rasuul الlahi sala الlahu عalyhi وasalam ilahi rasulki may ka golay ida araada lah ilahi adi doono bilamiri amir la doon hayran hayr kamila la doon jacl lahu ilahi wele ilah lilamir amirki an wele wazira sidin rung wazirsa wazir rung low eyan wele wa in nasiya huwa amirki hadii hilmaamodo dakara huwa wazirki xasuusiya huwa amirka xasuusiya wain dakara alamiru amirki hadii xasuusadoon acaana huwa wazirki inkaalmaya huwa amirka وaida araad alahu ilahi adila doono bi bilamiri غayra dalika alkayri kayr keyrsamala sharlay shar ilahay la doonon jacla lahu ilahay were lahu yani wa ki masalan ba law lilamiri amirki an wele wazira suin wazir oo hun iyo e hoos joogo oo hun an wele wa in nasiya huwa amirki hadii ilmaamob lam yudakir huwa wazirki hasuusiyaan hu imaamki amirki hasuusiyaan wain dakara huwa amirki hadii hasuusdon lam yucin huwa wazirki nin kaalmayaan hu amirki kaasan wele fagu mayl fadaha wasiir o nayo wasiir sifka ina weldhato hoos looga fayl hada weldhato mana kheerka ki galan gobdaayo ki yani ki asusiyo rawa abu daud bisnaadin jayidin ala shardi muslim oo rijaali muslima kuriyo mana sanad baabnaayireebo iyan baabay can tawliyat limaarati madaxnimo tawaliyowsh walgalaayi gaalanimo waayri ma latawali min alimaaraati liman madax lankadika saala suaalaw ha imaaradaa suaalaw o xarasa dadaalaw aleyhi ala limaarati facarala an bambahay biha bilimaarati an bambahay baabnaayireebo iyan baabay an tawliyat limaarati madaxnimo yani an tawliyat limaarati madaxnimo wilik weelowshay an tawliyat limaarati amirnimo imaar yani amirnimo tawaliyowshe la reeb walgalaay an tawliyat lgalaay gaalanimo maamulowshe lasku reeb wagayrihima gayr limaarati walgalaay amirnimo i gaalanimo geershe oo min alwilaayaati wali hadam wilaayaade wilaayadyeede reebawkeedi en baabay ay nakureebe liman nakureebaw saala huwa manka suaalhaa imaaradan suaalaha lankan hal iweero er nakureebaw maana o xarasa dadaalay calayhaa cala alimaarati imaarnimadaas kadaalahayo roorahayo raistarahahayo intaas taagyare weydiislahayo karoorahay nakureebaw facarala anbambehay bihaa bilimaarati bambehay hal weeloy leero roorahay nakureebaw mana danga fadahay markaas oba roorahayo intaas barisha biyahayo way macno malaanimad walogya daritalkabiye dad taageerlawaagada anhal idoordoy taase lankaaso lankuwalan mana وan abi musa ashcri radi alahu taala anhu dalilka gaal abu musa may ka golay dakaltu gali ala nabi naba korshen gali sala lahu alayه salam ana ani warajulani lam rajul min bani ami adeerka wlaadisumidn gali faqala aduma ad rajulayn lamad rajul koosha may ka golay ya rasuul alah ilahi rasuulkiisiyo amirna amir ninka dhig ala bacdi man ala bacdi ma aladigi bacdika amir ninka dhig walaka lah ilahi walaki wali ilahi katawalisi caza kalib hadi ala wajalawina وaqal aakar kan kal mereya mila dalika lqawl golkaas oo kale kagolisun amirinka dig walaa ilahi kasawalisisel faqaala faqaala nabiy nabad reedmain jawaabay masina mere inaa una wallahi kadhaarade laa nuwali madaxna kadhikaan mantawalisiyaano maamul makuwelan hada lcamal shakadan tanga axadan axad caamil makuwelan axadkaasoo saala huwa axadka suaalay hu alcamal camal suaal o axadan caamil makadhikaan xarasa dadaalay aleyh al alamali camalka kadadaali lamadbo makuwalaano rasulka mutafaq aleyh kalku walan diiday lanki way dihay danga kuley dakaltu cala nabiy naba korshen gali sala allahu alayh wasalam ana abu musa ana ah iwa rajulaani lam rajlo min bani cami ashcariyin ay horeer ba ahi adeerkay ulaadise dad lama qof oo ashcariyin ani ansedin kaha rasulkan gali faqaala axaduhuma axadusan rajulayni lamadi rajul koosho mere ya rasuul allahi abi musa alashcari makuargab mer ya kooti markiyo baayan arintaas rasulka horseedan lalasogaayo ma taladiyo kutaladeeno amirnimo rasulka warsanoytaan makajarneer mana usuma warsanee lamadan lay warsadeen lamadii warsadeen walan diidi usun warsireedmasaar usun madaalkaweli camal alkaweli mawarsanus rasuul alo anam kawargamneer ho oh, iyo ogaado fanin maanaato marafan inti madaxnimo su-aalayn hadii an ogaado fan maanaato marafan er makuwargamne lamadii kalkun warsadeen walan diidi abi muusa amirlan kuwalehin yamagan dandiri diinta tidi meelo kasiriya yani dakaltu ala nabiy ana warajulani min bani amiya galni rasuulkaan galni sala lahu alayh wasalam fakal axaduma axdu rajulayn mere ya rasuul allahi amirna amir ninkuwel ala bacli ma aladigi baclishi amir ninkuwel walaka lahu tacaala ilahay yani ku ilahay si caza kaalib haday wajala wina wir ilahay waalikinka dhikay wada maamulso kin dhiibi wal noosi unun wal nindhiib madax ninka dhik wagal alaakar kan kale nuskugooli mila dalika amirna cala bacli ma walaka lahu caza wajal sulsaleeriyo faqaala nabiy nauma in jawaabire sala lahu alay salam haya amiirsinkuele meerna mere ina un gulaadena madaxyaalkeena wallahi akdaarde laa nuwali naxnu un waala maka dhikaanoor hada alcamala shagadan tan waala manka dhikaan axadan axad waala madax manka dhikaan axadkaasoo saalahu axadka su-aalay hu alcamala shagadan su-aali o axadan axad aamil laa nuwali axadan axad aamil maka walaan xarasa huwa axadka dadaalay caleyhi cala alcamali camalka dadaalay waala maka dhikaanoor rasul mutafaqun aleyh adesina mutafaq waay wallahu aclam